رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب النهي عن الانتفاع بجل بجلد, بج- بجلد ما لا يؤكل لحمه, لحمه وباب يهي النهي الريبتان عن الانتفاع لا يسكر انتفاع سلا انتفاع صدو بجلد ما شيء هرقيس oo laa yu'kalu aan la cunaynin laxmuhu hilibkiisa aan la cunayn wuxuu baabu yahay reebitaan la yska reebayo in la intifaacsado waxyaabaha aan hilibkooda la cunin haraggooda xayawaanaadka aan hilibkoodu xalaasha ahayn haraggooda in la intifaacsado arrintaasoo layska reebayuu baabu yahay baabu nahyi reebidii buu baab u yahay can ilintifaaci layska reebo intifaacsi bijildi maa laa yu'kalu laxmuhu waxaan hilibkiisa la cunaynin haraggiisa in la intifaacsado taasoo layska reebayuu baab u yahay can abi maliixin can abi lmaliix ibni usaamata can abiihi abi usaama can abiihi usaama ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi waalihi wasalam nahaa wuxuu reebay can juluudi sibaaci dugaagga haraggiisa ayuu nebigu reebay sal lla alay slam sibaaca waa kaan soo marno axaadiistii biyahaan ku soo marnay xadiidkii ibni cumar ida kana almaa'u qullatayni lam yaxmil alkhabad marka sibaaca halkaasaan kusoo fasirnay waana dugaagga midkiisa inta badan waxaa loo isticmaalaa wax weerara xoolaha iyo dadka iyo weerara waxaa wariyey axmed axmed baa wariyey abu daawuuda wannasaa'iyu nasaa-i watirmidiyu iyo tirmidi wazaada wuxuu ziyaadiyey tirmidi an tuftarasha in la goglado ayuu nebigu reebay sal lla alay waslam tirmidi duruq dhowra ah iyo alfaad dhowru xadiiska ku wariyey duruqdiisa mid ka mid ah bay ku timid an tuftarasha duruqda qaarkoodna wuxuu waafaqsan yahay ragga kaleo nahaa can juluudi sibaaci bay ku timid dariiq duruqda ka mid ah ayaa wuxuu ku yimid nahaa an tuftarash in la goglado ayuu nebigu reebay salawatu rabbi waslamu caleyh siyaaqa nihaai waxaan dhihi lahaa nasaa-i sidiisu sidoo kale isaguna lafdigiisu waxa weeye nahaa can lubuusi juluudi الsibaac wاlrukuubi calayha wuxuu nebigu reebay sal lla alay wasalam dugaagga hargihiisa in la xidho in korkooda lagu fadhiisto lagu fuulana waa reebay yacni gaadiidka la fuulayo in salka la saaroo lagu fadhiistana waa reebay nebigu sal alay slam xadiidkaasi waa xadiid saxiixa sida uu xaakim iyo dahabi iyo sheekh albani ay leeyihiin fi silsila saxiixa iyo fii hayriha buu ku saxiixiyey waa xadiid sugan way marka xadiidu abi maliix wa mucaawiyata bni abi sufyaan annahu isagu qaala wuxu uhi linafarin koox wuxuu ku yidhi oo min asxaabi الnabiyi nebiga saxaabadiisa ka mida sala allahu calayhi waaalih wasalam ataclamuuna ma ogtihiin buu yidhi anna rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nahaa inuu reebay can juluudi annumuuri shabeellada waa jamcu namir shabeelka waay shabeellada hargahooda inuu nebigu reebay ma ogsoontihin an yurkaba in la fuulo gaadiidka calayhaa korkeeda lagu fuulo yacani hargihii in gaadiidka marka la fuulayo inta la saaro lagu kor fuulo oo korkooda lagu fadhiisto taa inuu nebigu raabay sal alay wasalam ma ogsoontihiin buui qaaluu waxay idhahdeen allaahuma nacam ah, haawey allaahuma nacam yani haawey waa ogsoonnahay w rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda iyo abu daawuud baa wariyey waa xadiid saxiixa wey weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday axmed waxaa u sugnaaday isla xadiidkaa laftiisa inuu yidhi mucaawiye saxaabadaa wuxuu ku yidhi anshudukum allaaha ilaahay baan idinku weydiin anshudukum allaaha ilaahay baan idinku weydiin ee annahaa ma reebay rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam can rukuubi sufafi nnumuuri shabeellada hargahooda korkooda in la fuulo nebigu ma reebay qaalu waxay idhi nacamha qaala wuxuu yidhi wa ana aniguna ashhadu aniguna markhaati baan ka ah sidaasaan aniga lafteedu aan markhaati ka ah sufafku waxa weeyaan waa jamcu sufa sufadana waxaa la yidhaahdaa maa yujcalu cala asarji baa la yidhahdaa yacani kooraha ama reeriyada marka la fuulayo yacani eh, gaadiidka xoolaha fardaha marka la fuulayo eh, waxbaa la saaraa oo salka la dhigtaa taasaa waxaa la yidhaahdaa sufafka laga wadaa suxufka laga wadaa waxay la mid tahay kelimo inoo soo socoto yacni waxa la yidhaahdo miiharada ama mayaahiirta saas macnaa waa shay salka la dhigto markaad gaadiidka fuulayso si dabadu ayna waxoogaa iyo isu qabanin gaadiidka aad saaran tahay oo aadan yani waxway u daalin ama u xanuunsanin baa la dhigaa taasaa marka la yidhaha macnaha anaha ma reebay rasuulu sala allahu calayhi waaalih wasalam can rukuubi sufafi numuuri shabeellada saldhigooda fuulitaankiisa salka la dhigta man qaal wuxu uhi nacamha qaala wuxu uhi wa ana anuguna ashhadu anuguna waan markhaati furi waan wa can ilmiqdaam ibn macdi karib annahu isagu qaala wuxuu yidhi limucaawiyata mucaawiya wuxuu ku yidhi almiqdaam ibnu macdi karib ibnu camr abu kariima yani saxaabi jaliila way annahu isagu qaala wuxuu idhi limucaawiyata mucaayo mucaawiya wuxuu ku yidhi anshuduka allaaha ilaahay baan kugu weydiina mucaawiyow hal taclamu ma og tahay anna rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam laha nahaa inuu reebay ma og tahay can libsi juluudi sibaaci dugaagga hargihiisa xidhashadiisa inuu reebay ma ogsoon tahay waarukuubi iyo fuulitaan gaadiidka la fuulo calayhaa hargaha korkooda lagu fuulo ah, ama warukuubi fuulitaan calayha korkeeda la fuulo oo hargihii lagu dul fadhiiso taana inuu reebay ma ogsoontahay qaala mucaawi wuxu uhi nacamha raa waxaa wariyey abu daawuud wannasaa'iyu nasaa'i baa wariyey waa xadiis saxiixa isaguna qiso dheer buu ku yimidoo uu keenay alimaamu abu daawuud caleyh raxmatullah waxayna ahayd khulaasadeedu miqdaam ibnu macdi karib iyo nin asadi ah iyo nin kolay saaxiib yihiin baa mucaawiye u yimi markaasuu mucaawiya wuxuu ku yidhi miqdaamow ma ogsoon tahay inuu xasan ibnu caliyin dhintay markaasuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ninkii asadig ahaee meesha joogay baa marka wuxuu ku yidhi maxaad la istirjaacsanaysaa buuhi dhuxul ilaahay demiyey buu ahaay yacni dhuxul hurays oo ilaahay damiyey buu ahaa buu yidhi oo dadka ilaahay ka qabtay miqdaam marka waxna waxaad saa ku leedahay buu yidhi ninka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu yidhi xasan anuu iga mid yahay calina dhalay miyaad saa ku leedahay buu yidhi oo weliba mucaawiyana meesha joogo markaasuu yidhi walle mucaawiya inaan kaa xanaajin buu yidhi ballan waxaan ku galay inaan kaa xanaajiyo markaasuu wuxuu ku yidhi mucaawiyow dhegayso su-aal baan ku weydiin buuhi hadday runta tahayna ii rumee haddaan been sheegayana igu beeni waa yahay buui waa ballan ma ogtahay buuhi mucaawiya ilaahay baan kugu weydiine inuu nebigu sal alla alay wasalam dugaagga haraggiisa xidhashadiisa iyo kufuulidiisaba inuu reebay markaasuu yidhi haa ma og tahay buuhi ilaahay baan kugu weydiine inuu nebigu reebay sal alla alay wasalam xariirta iyo dahabka xidhashadiisa haa buu yidhi mid saddexaadna uu weydiiyey markaasuu yidhi intuba gurigaaga yaallaan buui inta aad qirtayba inuu nebigu reebay saddexduba gurigaagaa laga helayaa buui markaasuu mucaawiya wuxuu yidhi waan garanaya bu inaanan kaa nabadgelaynin buui inaanan kaa baxsanaynin waa garanaya buui bas waxbuu u qaybiyey ninka la yidhaahdo muxuu ahaayey eh, eh, miqdaam wuxuu siiyey eh, muxuu ahaayey waxbuu siiyey wax fiican buu siiyey wiilkiisana wuxuu ku daray ragga muxuu ahaayey labada boqol iyo ciidamada iyo dadka wax la siiya dawladdu wax siiso way kala diiwaan bay lahaayeen marka qolyo wax fiican la siiyu ku daray labadii nine saaxiibadiisahana waxbuu siiyey miqdaam marka wuxuu sameeyey waxoogaagii la siiyey maba uusan haysanina saaiibitadiibu saaxiibadii buu kala siiyey asadigii hadalku ka soo fulaya xasan hadalka ku yidhina wixiisii jeebkuu gashaday ninna waxba kama siin hadal aad u qiimo badanoo meeshaas marku qoran ayuu mucaawiya ka yidhi adiga warka murtidiisu waxa way qisadaasay qayb ka mida ayuu ku yimid xadiidkan miqdaam ibnu macdikarib iyo su-aasha uu weydiinayo mucaawiyat bn abi sufyaan haddii qisadaa dheerna waxaa keenay alimaam abu daawuud fii sunanihi ayay ku timid saas way macnaa wa can miqdaam ibn macdikarib qaala wuxuu yidhi naha wuu reebay rasuululahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam can ilxariiri xariirtii ayuu reebay waadahabi iyo dahabkii wa mayaahira annumuuri iyo shabeellada hargahoodana waa reebay nebigu sal alay waslam ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyu annasaa'i isagana waa xadiid saxiixa weeye shawkaanina wuxuu leeyahay isnaaduhu saalix waa sugan yahay xadiidku macnaha mayaahirta mayaahir numuur culimmada qaarkood waxay ku fasireen bijuluudi numuur ha yacni waxa weeyaan sida riwaayada hore soo marnay soo maha sufafi nnumuur juluudi nnumuur mayaahir nnumuur waa isku mid bay leeyihin harag baa laga wadaa hargaha yacni waxa weeyaan shabeelka markii ay sii faahfaahiyaanna waxay leeyihiin mayaahirtu waa jamcu miithara miitharadana waxaa la yidhaahdaa wiطaa'un maxshuwun waa shay lagu fadhiisto oo yani sida barkintoo kale gudaha wax laga geliyey oo la saaro reeriyada geela korkiisa la saaro reeriyada lagu fadhiisto ayaa korka laga saaraa ama kooraha korkiisa la saaraa markaasaa lagu fadhiistaayo midka gaadiidka saaran ama geela saaran yuu dabadiisa ka hooseeya mayaairta taasaa la dhaha marka culimmada qaarkood waxay leeyiin sida imaamu nasaa'i oo kaleeto mayaairta wuxuu ku fasirayaa qisiyun kaanat tasnacuhu nisaabu buui nooc ka mida ah xariirta oo dumarku ay samayn jireenoo libucuulatihinna raggooda ay u samayn jireen cala araxli reeryada korkeeda ama kooraha korkiisana la dhigi jiray sida qadiifadaha oo kale markaasay raggu ku dul fadhiisan jireen marka gaadiidka raacaya marka ma qisiyibaa oo ma dahab buu waxaan u jeedaa ma xariir buu ka soo jeedaa mise haragga shabeelku ka soo jeedaa riwaayadani waxay tilmaamaysaa in harag shabeel oo inta barkin ahaan loo sameeyey gudihiisa wax lagu cubay kadibna salka la dhigan jiray inuu yahay saas way macanaha cillada loo diidayana markaasi inay tahay li'anna waxa weye harag shabeel baa meesha ku jira axaadiistaa kaleu markaa aadayaayo sidaas darteed buu meeshan markaa uu macnaha uu yacani munaasabad ula leeyahy وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه, وس... صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوري لا تصحبوا لما صاحبت الملائكة ملائكته رفقة كوح ولا صعود كوح ذا صوفيها دحديدة جلد نمر شبيل هرقي ويه ها يقو دحدودا ويه وطان حرق شبيل ملائكي مرة عدو لما صاحبت رواه abu daud baa wariyey sheekh albani aleyh ramat ullah wuu taxsiininaya oo xadiidku waa xasan bi hada lafdi wa bi hada sanad wuxuu ku yahay xasan buu ku yahay malaa'igtu lama saaxiibayso koox wada socota oo dhexdooda uu yahay harag shabeel bimacnaa wax weeyaan ama gaadiidku u saaran yahay ama gacantay ku wataan ama si unbay u isticmaalayaan marba hadday wataan malaa'igtu lama saaxiibayso ayb sheekhu marka fiqhiga ku jira ayuu inoo keeno wuxuu yidhi wa haadihi nusuusu nusuustaasi iyo adiladaasi tamnacu waxay diidaysaa oy reebaysaa min isticmaali jildi maa laa yu'kalu laxmuhu min isticmaali jildi maa shay haraggii isticmaalkiisa ayay reebaysaa oo laa yu'kalu aan la cunaynin laxmuhu hilibkiisa aan la cunin fil yaabisaati in loo isticmaalo waxyaalaha ingegan ayay reebaysaa yacni waxa weeyaan nusuustaasi axaadiistaasi waxay reebaysaa waxyaalaha hilibkooda aan la cunin haraggooda in la isticmaalay diidaysa xaggee in loo isticmaalo fil yaabisaati waxyaalaha ingegan oo xaggee laga qaadanaya li'anna haragga dugaagga ama haragga shabeelkaba waxaa la diiday in lagu fadhiisto soo saas maa marka ku fadhiisiga xaggii jirhkii ku fadhiisanayeyna waa ingegan yahay haraggiina waa ingegan yahay marka meel yacani waxyaabaha ingegan in loo isticmaalo bay axaadiistu diiday saas way macnaha dee dugaagga iyo e, shabeelkana lama cuno sooma hilibkooda waxyaalaha hilibkooda aan la cunin haraggooda in la isticmaalo bay nusuustani diidaysaa xaggee in loo isticmaalo fil yaabisaati waxyaalaha ingegan waxyaalaha qoyanna mxuu ahaa waxyaalaha qoyanna waa ka wa tamnacu waxay diidaysaa buu yidhi nusuustaasi bicumuumihaa cumuumkeediiyo macnaheedaa guud ee ballaadhan waxay ku diidaysaa dahaaratahu haa waxyaalahaan hilibkiisa la cunin haragiisu inuu daahir yahayna way diidaysaa bidakaatin inuu ku daahiroobayo gawrac aw amase dibaaqin ama magdin inuu ku daahiroobayo taana way diidan tahay buuhi Ah, hadday yaabisaadkii horta la diiday maaicaadkuna waa ka sii xag wixii loo diiday in shay ingegan loo isticmaalo shay qoyan in loo isticmaalana waa ka sii xag jira taa waa mid waa midda labaad wuxuu yidhi sheekhu waxay diidaysaa axaadiistani cumuumkeeda waxay ku diidaysaa in ay daahir noqon karo waxyaalaha hilibkooda aan la cunin haragoodu uu daahir noqon karo oo laba mid inuu ku daahir noqon karo in la gowracana kuma daahir noqon karo haraggu oo haddaad yacni shabeel gowracdo ama libaax gowracdo haraggiisii sidaa daahir ku noqon maayo ayib haddii haraggii la magdiyo oo magdin la geliyana maadaama uu ka soo jeedo waxaan hilibkiisa la cunin asagana magdintu ma daahirinayso labada arrimoodna cumuumka axaadiistu iyo nusuustu way ku tustay buu leeyahy saas way macana garanayto hore laakiin tan dambe say kugu tustay dabcan wuxuu leeyahay cillada loo reebay ee loo yidhi dugaagga haraggiisa isticmaalkiisa loo reebay wuxuu leeyahay waa linnajaasa soo ma mar hadday nijaaso tahayna ma magdismayso oo hilibkoodu ma bannaano gawrac kuma bannaano gawracu ma bannaynayo maadaama uusan bannaynayn haraggoodana ma bannaynayo magdintuna gawracoo kale la midta mas'aladaa dambe iyo qaybta dambe waa laga doodi doonaayo axaadiista baabkan soo socda markaan u tagno ayaa laga doodi doonaa sidan sheekhu u sheegayna ma aha oo macnaha waxa weeyaan sidaa u socon mayse dood baa ku jirta macnaha limaada lianna mujarad annahyi can alrukuubi wاliftiraash laa yulaazimu annajaasata waay ah nusuustu inay uun reebtay ha ku fadhiisanina hana isticmaalina macnaheedu inuu nijaaso yahay maaha kama laazimaysa inay nijaasato lianno taxriimku kama laazimo najaasa kama laazimto soo ma waxyaalo badanoo shareecadu xarimtay isticmaalkiisa oo haddana aan nijaaso ahayn soo ma jiraan maxaa ka mid a maalan xariirta soo ragga looma diidin waa xaaraan ma nijaasa ma nijaaso maa dahabka raggaa loo diiday ma nijaasa maya waa xaaraan soo ma yacni waxa weeyaan waxaa jira waxyaala badanoo noocaas oo kale ah qaacidaduna saxdiina waxay tahay yacni waxa weye kullu najisin xaraam soo ma shay kasta oo nijaaso ah waa xaaraam yacni isticmaalkiisuna xaaraan buu noqonaya walaysa kullu xaraamin binajis shay kastoo xaaraama xaaraamase kama dhalanayso inuu nijaaso waxyaalaha xaaraanta ah qaarna nijaasay noqdaan qaarna waa daahir ee xaaraamaynta la xaaraameeyey nijaasinimo ma ahee sabab kalea loo xaaraamaynaya sidaas daraaddeed reebidda ay axaadiistu reebtay haragga shabeelka iyo dugaagga iyo isticmaalkiisa ay reebtay macnaha la kama laasimayso nijaasanimo ee waxa laga fahmaya uun waxa weeye isticmaalku inuusan bannaanayn taasaa laga fahmay amaa masale muxuu ahay nijaasanimo iyo haragga ma magdismayo iyo meelo kalea laga raadinaya taa iyada manaa kama laazimayso sida daabka xariirta macnaa oo kaleeto aan ku miaalin waxay culimmadu ka doodeen maxay tahay cillada loo diiday in haragga dugaagga la isticmaalo oo ilaa heer loo gaadhsiiyey xataa malaa'igtu idinma raacayso oo idinlama soconayso waxay culimmada qaarkood leeyihiin leanna waxaa ku jira ziino iyo khuyalaa Ah, hargaha isticmaalkooda nooc qurux iyo yaani waxa xarraga kibir iyo isla weyni iyo waxbay dadka ku dhalinaysa qaarkood waxay yihin waa cajam dadka cajamkaa islaamka dadkaan ahayn baa cajamka la dhihi jiray dadkaas bay zayigoodiiyo labiskooda tahay innagana mukhaalafadoodaa layna amray culimada qaarkood waxay lehin sida imalbayhaqi oo kale cilladu waxa weye cilladu waxa weeye markii la magdiyo timaa ku soo hadhayoo timahoodu ma go'aan bay leeyihi waxaa kusoo hadhaya dartii baa loo reebay adiga meelaad marisaba waxay qaarkood odhanayaan waana sidaan u inay sax noqon doontee yacni marka la diidan yahay isticmaalka waa markaan la magdinin haddiise la magdiyo way bannaan tahay cillada marka mancigu waa lianna waxa weye waa harag aan la magdinin sidaana qaar baa maraya adigu yani waxa wey qoloba meel bay ku dhuftay baabu maa jaaa wixii inuu baabu yahay fii tahiiri dibaaqi magdinta daahirinteeda ay daahirinayso haragga magdintu haragga nijaasada ah inay daahirinayso wixii ku yimid oo axaadiis ayuu baabu yahay magdinta waxaa la yidhaahdaa haragga marka neefka laga saaro dabcan hadduu neefku dee neef la gowracayoo yani waxa hilibkiisuna xalaal uu yahay uu yahay gawracna maray haraggiisu sidoo sidaasuuba daahir ku yahay laakiin waxa laga hadlaya waa harag nijaasoobay oo ku nijaasoobay ama wuxuu ahaa shay hilibkiisu uu bannaan yahay laakiin gowrac la'aan dhintay oo bakhtiyey ama ma ahe waa harag ka yimid shay aan hilibkiisaba la cuni karin oo aan bannaanaynba hilibkiisa in la cuno haragga noocaasoo kalea marka waa nijaaso nijaasadiisa see loo daahirin waayo waxaa lagu daahirina waa la magdinaa magdintii maxay tahay waxaa laga waxaa laga goynayaa laga saarayaa waxyaalaha qashinka ah ee haragga ku soo hadha ee hilibka iyo baruurta iyo dhiigga iyo qashinka haragga soo raacaya yaa laga jarayaa waxaa lagu jarayaa wax la wixii jari karaa wax la wixii goyn karo o dhan baa loo isticmaali karaa wax xadidan ma jiro ayagu geedaha qaarkood bay isticmaali jireenoo waxoogaa geedaha kulul ah sida qaradkaoo kale inoo imaan doono Eh, waxaa la isticmaali karaa maalan eh, yani eh, milixdoo kale waxaa la isticmaali karaa kimikala kalaa la isticmaali karaa almuhim waxa weye qashinka in haragga laga saaro waa taasaa magdiinta la yidhaahdaa waxa loo isticmaalayo lagu goynayo wax khaasa maaha wax alla wixii loo isticmaalaba waa kii kale lagu jiro macana can ibni cabbaasin radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi tusaddiqa waa la sadaqaystay calaa mawlaatin addoon korkeed oo limaymuunata u sugnaatay ayaa lagu sadaqaystay bishaati neef adhi ah addoon ay maymuuna lahayd nabiga sal lay sl xaaskiisi maymuuno umulmuminiin addoontii baa waxaa lagu sadaqaystay neef adhi ah fa maatat way dhimatay neefkii adhig ahayd fa marra waxaa soo maray biha iyada rasuulullaahi baa soo maray sala allahu calayhi waaalihi wasalam neefkii adhiga waa ka baktiyey fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay waslam iyadoo baktiguu soo maray markaasaa wuxuu idhi hallaa ahadtum maxaad u qaadan weydeen ihaabaha haraggeeda oo fadabaqtumuuhu maad qaadataan waay harageeda maad qaadataanoo fadabaqtumuuhu aad magdisaan ood qashinka ka saartaan oo fantafactum maad ku intifaacdaan bihi isaga intaad magdisaan ood qashinka ka saartaan maad intifacsataan maxaad isula tuuraysaan baktigii haraggiisa fa qaaluu waxay yidhahdeen innahaa iyadu maytatun rasuul alla waa bakti rasuulku ilaahay waa bakti bay dheh bakti miyaa loo dhawaaday harag laga saartaa saasaan isaga turnay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nebigu sal lay aslam innamaa xaruma waxa uun xaaraan noqday akluhaa cunideeda unbaa xaaraan noqday soo ma waxaa la diiday oo shareecadu diiday uun hilibkeeda in la cuno laakiin in harageeda la intifaacsado bacda dabqi magdinta kadib shareeca ma diidin buu nebigu yuri sal lay slam saas way manaa cunidda unbaa laydin diiday innamaa xaruma akluhaa saas way manaa meeshaa u fiirsa xadiidku suu u kala qaaday cunidda iyo isti cunidda xaaraamnimadeeda u fiirsa cunidda xaaraamnimadeeda iyo haraggii intifaacsigiisa oo la kala qaaday saas maana rawa waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ilaa laakiinse ana bna maaja ibnu maaja qaala wuxuu yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa can maymuunata buu yidhi ah. qolada hore maxay dhaheen can ibni cabbaas ooma dhihin oo waxay ka dhigeen xadiid ibnu cabbaas uu nabiga ka warinaya ibnu maaja laakiin isagu wuxuu ka dhigay xadiidka xadiid maymuuno ay nebiga ka warinayso wuxuu yidhi marka jacalahu wuxuu ka dhigay xadiidkan ibni maaja wuxuu ka dhigay min musnadiha xadiid ay maymuuna tiirisay oo nebiga u tiirisay qolyaha kalena maxay ka dhigeen min musnad ibni cabbaas bay ka dhigeen saas way macanaa mid uu ibnu cabbaas tiiriyey oo uu nebiga ka warinayay ka dhigeen dhib ma leh wax mushkila ma leh hadday yani waxa weeye ay maymuuna asl xadiid leedaho caaisha uu ibn cabbaas ka qaatayna waa riwaayatu saxaabi can saxaabi waay ishkaaliye ma leh hadduu mid walba gooni uga maqlayna dhib male cillo ma aha walaysa ma ahaanin buuri sheekhu yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa ma ahaanin lilbukhaariyi xaaluu u sugnaaday wannasaa'iyi iyo nasaa'i dikru dibaaqi magdinta sheegideedu ma ahaanin bixaalin marnaba sinaba muxuu ka wadaa xadiidka markaan dib ugu noqonno hallaa akhadtum ihaabaha hee fadabaqtumuuhu lafdiga dabaqtumuuhu bukhaari iyo nasaa'i mayna warinin soo ma dikru dibaaq magdinta sheegitaankiisa xadiidka lagu sheego bukhaari iyo nasaa'i kuma taalo oo dhexdooda ma aha bixaalin xaalna saas macanaha maxay iyagu wariyeen marka hallaa akhadtum ihaabaha faintafactum bihi dabaqtumta meesha kuma jiro bukhari iyo muslim mayna warinin qolyaha kalaa wariyey waxaan dhihi lahaa bukhaari iyo iyo nasaa'i baan ula jeedaa ayb dhib male wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku yimid oo liaxmed axmed u sugnaaday bisanadin saxiix anna daajinan wa xar guri joog ah a daajinanta waxa la neefka adhiga ah idaa alifat اlbuyuut markay ayna bannaanka u foofina oon guryaha iyo qolqollada iyo xaafadaha iyo intay barato meeshaa uun iska joogto meelaheedaa wax ka cunto mar ay guryaha gasho taasaa daajinka la yidhaahda ma foofto laakiin guryaha iska barata ayb in ana daajinan yani eh, neef adhi aho guri joog ah oo limaymuunata maymuuno u sugnaatay baa maatad dhimatay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi alan maad ku intifaacdaan biihaabiha harageeda maad ku intifaacdaan alaa dabaqtumuuhu maad magdisaan fa fainnahu eh, magdintu dakaatuhu gawriciisa weeye magdinta haragga la magdiyo waa isagoo la gawracay oo kale gawracu muxuu keenaa gawracu haragga wuu xalaaleeyaa soo saas ma kadaalika haddaad magdiso isagoo asalkiisu nijaaso ahaana wuu daahiriyaa oo wixii gawracu samayn lahaa bay magdintusna samaysaa saas way macanaa ayib wa haadaa kani buu sheekhu yidhi tambiihun baraarujin wey laynugu baraarujinayo calaa ana adibaaqa magdintu innamaa yacmalu wuxuu uun sameeyaa fii ma tacmalu waxay samayso fiihi dhexdiisa addakaatu gowraciddu xadiiskaasi wuxuu inugu baraarujiyey ilaan muxuu yidhi fainahu dakaatuhu maxaa laysku shabahay yani ka dakaatihi waay waa tashbiih baliiqi bimacnaa waxa weeyaan waxaa isku mida gawricii iyo magdintii soo ma marka xadiisku wuxuu inoo sheegay buu ihi magdintu waxay qabataa shaqada uu gawricu qabto macnahaasuu xadiisku inoo sheegay oo daahirinta macnaha wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo ah, waxaa ku sugnaaday oo liaxmeda axmed u sugnaatay wadaara quطniyi iyo daara quطni yutahiruhaa buu nebigu yuri sal lay slam neefkan haraggan aad sheegaysaana neefka baktigaa ku jira yutahiruhaa jildigaa waxaa daahirinaya almaau biyo iyo walqaradu ayaa daahirinaya almaau biyo walqarad iyo geedka qaradka la yidhaha qaradku waa geed kulul oo wax lagu magdin jiray waay geedo noocaas soomaalida lafteeda wa qolada qaarkood culimada qaar waraqu salam bay leeyihin geedka salamka la yidhahda caleentiisa ayaa ay ku magdin jireen adiga waa geedkii wax lagu magdin jiray inamaa qaala wuxu uhi yuطahiruhaa waxaa daahirinaya almaau biyo iyo walqaradu geedka qaradka la yidhaha ra wariya addaara quطniyu yacni waxa weeyaan geedkana wuxuu goynayaa qashinka haragga ku hadhay biyahana waa laga raacinaya rawa waxaa wariyey addaara quطniyu baa wariyey maca hayrihi la jirankiisa isagoo qolyo kale la jiraan ayuu wariyey wa qaala wuxuu idhi haadihi middani yani axaadiistani asaniidu haadihi tani asaniidu waa sanadyaal sixa oo sax ah sanadyaal saxiixa weeyaan bu uhi daara xadiidkan iyo axaadiis kale markuu isla wariyey maca hayrihi hayri hada alxadiid wa xadiiskan iyo axaadiis kale intuu isku daba qabtay buu wuxuu gadaashooda yidhi haadihi asaaniidu sixaax waa sanadyaal saxiixa ayib xadiidkan waa xadiis saxiixa bihada lafdi yuطahiruha almaau wاlqarad waa lafdi isaguna saxiixa waxaa saxiixiyey ibnu sakan xaakim sheekh albanina wuxuu ku saxiixiyey sunan abi daawuudka وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وxu uhi سمعtu waxaan maqlay rasuul الlahi baan maqlay slى الlaه عaليهi وآliهi وسلم يقول isagoo leh ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la magdiyo faqad tahura wuu daahir noqday ayumaa kelimadaasi ka hoos hadhow marka la doodayo masalada fiqihaan marka looga doodayo ayumaa way ku anfici lianna ayumaa waa min alfaadi alcumuum ayumaa ah, ihaabin harag kasta noocu dooni ha noqdo oo dubiqa la magdiyey faqad tahura daahir buu noqday rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa wariyey wabnu maajah watirmidiyu meeshaasi waxoogaa ishkaal baa ku jiraoo muslim lafdigiisu kan ma lafdigan waxaa iska leh labadan uu sheegay iyo abu daawuud iyo weliba nasaa'i iyo axmed a nimankaasaa iska leh amaa lafdiga muslim uu wariyey isagu waxa weeye idaa dubiqa alihaabu faqad tahur idaa goortii dubiqa la magdiyo alihaabu haraggii hee faqad tahura waa daahur noqday amaa lafdigan dhahaya ayumaa dhahaya lafdigaasi muslim ma warinin waxaa wariyey afartaa warisay iyo axmed ayib wa qaala wuxuu yidhi qaala isxaaq wuxuu yidhi isxaaq can inadr ibnu shumayl xaaluu ka warinayo wuxuu yidhi innamaa yuqaalu waxaa la yidhahdaa ha wa qaaladaasi waxa weeyaan waa qaala yani waxa wey tirmidi wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi qaala isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi can inadr ibnu shumayl xaaluu ka warinayo isxaaq ibnu rahwiye innamaa yuqaalu waxaa la yidhahdaa ihaabun baa la dhahaa lijildi maa yu'kalu laxmuhu waxa hilibkiisa la cuno haraggiisa ayaa ihaab la yidhahdaa buuli yacni wuxuu ka wadaa luqaddii carabiga ahayd ee qur'aanka iyo sunnadu ku yimaadeen ee nusuusta marka la fasirayo lala aado iyo wuxuu leeyahay nadr ibnu shumayl ihaab sidiisaba wixii hilibkiisa la cuno haraggiisa ihaab la dhahaa haddaan haraggiisa aan la cunino waxyaabaha kale uu yahay ihaab lama yidhaah halkaasuu maraya ayib oo macnaha waxa weye juluud iyo waxbaa la dhihi marka jildi iyo waxbaa la dhihi buu leey ayib marka arrintaa iyada ah waxaan u tegi doonnaa nadir ibnu shumayl oo naqli kale leh nadir ibnu shumayl imaam muxadid oo wuxuu haddana luqawi ah ayib wacan ibni cabbaasin radi allahu canhu can sawdata sawdata binti zamca yani um lmu'miniin zawji nabiy nebiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaalad waxay tidhi maatat waxaa dhimatay lanaa annaga xaalay noo sugnaatay shaatun baa dhimatay neef adhi fadabaqnaa markaasaan magdinnay maskaha haraggeedii uma maa zilnaa kadibna maanaan ka zuulin nantabidu inaannu casiirka ku qasanayno fiihi dhexdiisa xataa saara ilaa uu noqday haraggii shan nan ilaa uu ka noqday muxuu ahaayey baalka la dhijina mxuu haraggii muxuu lagu shuban jiray ya sibraar kaasaan rabaa ilaa uu sibraar ka noqday sibraarku markuu yaro duugoobo ayaa la yidhaahdaa shanniga qirba iyo shanni iyo isagaa la yidhahdaa macnaha saas weya marka nantabidu intibaadka waxaa la yidhaahdaa timirta iyo cinabka iyo markay casiir ka samaysanayaan annaga hadda maalan eh, mashiin baa la gelinayaa soo ma markaasuu intuu mashiinkii miiro buu markiiba dhacaankiina kuu soo daynaya qashinkiina dhinac kaaga tuuraya ayagu waxay samayn jireen eh, biyaha iyo timirta ama cinabka waxa la doonaya in la casiireeyo baa laysku dhex tuuraya waa laysku dhex ridaya meel baa la dhigaya marka mudduu oolayaa wixii marka biyihiibuu ku dhex miirmayaa waa ku dhex milmayaa nabiidka midka la yidhahdo marka hadduu muxoogaa uu yaro yaallana khamruuba isu bedeli ah, marka nantabidu saasuu ka wadaa waa nooc muxuu ahay qasashaa waxaana laga keenay min annabdi baa laga keenay tuuridda oo markaad timirta weelkii biyuhu ku jireen aad ku tuurto ayaa nabdiga laga keenay laakiin waa uu nooc casiir samaysiya way maanaa ayib maa zilnaa kamaanaan zuulin bay nantabidu fiihi haraggaa dhexdiisa inaannu casiir ku samaysanayno xataa saara ilaa uu noqday shannan ilaa uu sibraar noqday buui sibraar macnaha dugoobay ilaa uu noqday manaa waxaa wariyey axmedu axmed wanasaa-iyu wa qaala bukhaari wuxuu riwaayadiisa inna sawdata makaana can ah, can bedelkeeda bukhaari isagu wuxuu yidhi inna sawdata yani wax weeyaan waa waxa weeyaan waa waa waa tamyiiz daqiiqa waay alfaadda xadiiska lagu wariyey bay yuyy culimmada xadiisku waxay aad u kala ilaaliyaan raawigu kasta ama saaxibu kitaab kasta lafdiga uu wariyey ka kale suusan ugu qasmin baa la sheegi lafdiga xadiidku ku yimidna way kala saari muslim lafdigaasuu keenay bukhaari lafdigaasuu keenay sanadka lagu wariyeyna ma canba ma anana ma cancana ma taxdiidba ma ikhbaarba ayadana marbay kala saaraan hadda wuxuu kala saarayaa bukhaari wuxuu ku wariyey xadiidka anano oo wuxuu yidhi hee anna sawdata ama inna sawdata qolyahana maxay ku kalena ku wariyeen can can sawdata saasuu ka wadaa macnaa ayib waa sinaaca xadiiiya la yidhahda xadiidkani faa'iiduu leeyahay hadhow iyaduna dooda ku imaan doonto faa'iidada uu wataay waxay tahay xaragga marka la magdiyo daahir buu noqonayaa daahir noqoshadiisu ma baatin iyo daahir buu daahir ka noqonaya mise daahirka keliyuu yuu daahir ka noqonaya macnaheedu waxa weeye ma wax qoyan iyo wax ingeganba waa loo isticmaali miya oo daahir iyo baatinba daahir buu ka noqon mise daahirka unbuu ka yahay daahir eh laakiin baadinkiisu waa nijaaso oo wax qoyan looma isticmaali karo masaladaa doodeeda fuqahadu waa mareen oo rag baa yaani diiday oo yidhi wax qoyan looma isticmaali karo xataa haddii la magdiyo imaam maalik baa ka mid ah. xadiidkanaa marka radino diidayo dee saxaabadu intay magdiyaan bay haddana hee ay casiirka ku samaysan jireen soo saas ma waxaa ka muuqata marka inuu muxuu ahaayey uu dhinac walba daahir ka noqonayo macnaha وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر وحو أمر نبي أن ينتفع إن, لغو إن لا ينتفع صدو بجلود الميتة بختك هرقهيسة إذا قرتي دبيقا لمجديو روح وري الخمسة شنتي باوريز إلا الترمذية ترمذي مويه وحتى حسيني الإمام النووي عليه رحمة الله وكذلك الشيخ الباني غيركم وللنسائي النسائي وحاوسنا هذا بسند صحيح su'ila nabiyu nebiga waxaa la weydiiyey sala allahu calayhi waaalih wasalam can juluudi lmaytati baa la weydiiyey fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay dibaaquhaa magdinteedu dakaatuhaa gawraceeda waay magdinteedu waa gawraceeda gawracu muxuu sameeyaa wuu daahiriyaa waana xalaaleeyaa soo saas ma wakadalika magdintuna way daahirisaa laakiin ma xalaalayso maxaan ka wadnaa waa u tegi doonnaa way magdis magdintu haragga nijaasoobay way daahirisaa oo waa la isticmaali karaa laakiin ma xalaalayso oo lama cuni karo soo ma waa u tegi doonnaa marka dakaatuhaa macnaheedu wax weeyaan waa kan soo marnayo gawrucu wuxuu sameeyo baa magdintuna ku samaysaa haragga nijaasoobay ee bakhtiga lafdi kaleetoo nasaa uu leeyahay isaguna wuxuu leeyahay dabaaquhaa uhuuruha ha magdinteedu waa daahirinteeda welidaara quطniyi waxaa u sugnaaday bayhaqina sidoo kale warinaya canhaa caaisha xaaluu ka warinayo can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam iyaduna ay ka warinayso waxay tidhi can juluudi اlmaytati su'ila can juluudi اlmaytati su'ila maydin qoraya su'ila ya maydin qoraya can juluudi اlmaytati baa nabiga la weydiiyey sal اlه alيه wasalam fa qaala markaasaa wuxuu idhi dibaaquhaa magdinteedu dakaatuhaa gowraceeda waay xagga daahirinta lafdiga daaraqutni iyo bayhaqi isla wariyaan waxa weeye yacni uhuuru kullu ama uhuuru kullu kulli adiimin dibaaquhu harag kasta daahirintiisu waa magdintiisa lafdigan kale sidoo kale daaraqutni baa iskale walidaara qutniyi waxaa u sugnaaday canhaa caaisha xaaluu ka warinayo can innabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam iyaduna ay ka warinayso qaala inuu yidhi yacni uhuuru kulli adiimin waa lafdigan uhuuru kulli adiimin harakas harag kasta daahirintiisu dibaaquhu magdintiisa waay qaala daara qutniyu wuxuu yidhi isnaaduhu kulluhum iqaat saasuu ii qoraya laakiin maaqaanu saasoo kale idin qoraya hadalka daara qutni wuxuu ahaa isnaaduhu xasanun rijaaluhu kulluhum iqaat saamuu idin qoray hadduusan saa idin qoraynin hadalka hore idin qorayo waa qalad waxbaa ka go'ay macnaha isnaaduhu xasan rijaaluhu kulluhum iqaat hadalka daaro qutni kaas waa alimaam albayhaqi caleyh raxmatullahi ba sidoo kale isaguna wuxuu leeyahy ruwaduhu ruwaatuhu kulluhum iqaat ragga xadiidka warinaya dhammaantood waa iqaat inkastoo hadalkaasi uusan ka laasimaynin sixatu alxadiid leanna haddii lagu idhahdo ruwaatuhu ama rijaaluhu hiqaat ragga xadiidka marinaya warinaya waa rag lagu kalsoon yahay kuma filla xadiidka sixadiisa soo ma leanna waxa weeyaan inqiaac buu yeelan karaa soo ma cilluu yeelan karaa wahaa kada taana kama hadlayo cibaaradu ma faa'idaynayso ayib xadiidkaasi marka waa sugan yahay waxaa taxsiiniye xadiidu caaisha bialfaadihi waxaa taxsiiniyey alimaam ibnu mulaqin fi lbadri wakadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan fii saxiixihi xadiidku marka waa sugan yahay xadiidu daara haddii la yidhaahdo turuqdiisa mid maqaal ka nabadgelaya ma jirana waa isxoojinaya turuqdiisa qaar xasan noqon karana waa jiraan macnaa ayib axaadiistaasoo dhan waxay faa'idaysay oo loo deliishanaya xaragga magdintiisa inuu ku daahir noqdo waxay culimmadu ku kala aragti beddelan yihiin oo isku khilaafsan yihin waxa haraggiisa haddii la magdiyo uu daahir noqon karo waa noocee haraggase waa daahir ma gudaha iyo korka yuu wada daahir noqonaya mise korka unbuu ka daahir noqonaya gudaha nijaasuu ka yahay doodaasoo dhan culimmadu waa dhex taalla hargaha xayawaanaadka oo dhan inay daahir noqonayaan ilaa eyga iyo doofaarka iyo wixii ka dhashay mooye oo iyagu ay macnaha waxbay ka soo jeeda waa madhabka imaamu shaafici iyo bacd alculamaa isagu wuxuu soo reebay eyga iyo doofaarka labadaa wuxuu u soo reebay nijaasadooda muqallado ah buu yidhi mar hadday nijaasadoodu muqallado tahayna magdintu ma daahirin karto saas maanaa ayib istinaagaa eyga iyo doofaarka un in la soo saara ah daliilkiisu ma xoog badna ra'yi kale wuxuu leeyahy culamada qaarkood ay qabaan wax harag ah oo magdin ku daahir noqda maba jiray dheheen haraggu marba hadduu nijaaso yahay magdintu ma daahirin karto ka baxa imaamu axmed riwaayaadkiisa midka ugu mashhuursan waa imaamu maaligna waa laga wariyaa waxay deliishanayaan xadiid ibnu cukaym oo inoo soo socda baabka kuxiga keeni doona xadiikaasa deliishan doona meeshaasaan kaga jawaabi doona culimada qaar ka mida waxay leeyihiin haragga daahir noqon kara markii la magdiyo waa waxyaalaha hilibkooda la cuno markay bakhtiyaan oon la gowracin kuwaasa haraggooda magdin ku daahir noqda laakiin waxyaalaha hilibkoodaba aslan aan la cuni karin xataa haddii la gowraco kuwa iyaga haraggooduna ma daahir noqdo xataa haddii la magdiyo madhabkaasina waa madhabu daa'ifa min alculamaa alimaamu awsaaci cabdullahi bn mubaarak abi thawr isxaaq iyo sidoo kaleeto culimo kala qaba waana madhabka shaikhulislaam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah u rajaxayo waxay deliishanayaan maxaad ku kala qaadeen baa le waxa hilibkiisa la cuno iyo waxaan la cunin waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu yidhi daahirinteedu ama yacni magdinteedu waa gawraceeda soo ma maxaa la isku shabahay bay dhaheen gawricii iyo iyo magdintii gawracan xaggee buu wax ka qabtaa wixii uun hilibkiisa la cuni karo soo saas ma magdintuna maadaama lagu shabahay wixii uun hilibkiisa la cuni karo haragiisa unbay daahirin kartaa ma fahamti istidlaalkooda waa halkaa waana madhabka shekhu islam ibnu taymiya aleyh raxmat ullahi u rajaxayo istidlaalkaasi ishkaal iyo bushi baa ku jira bushi kama madhna aaraadan culimmadu ay ku kala tegayaan oo dhan mid bushi ka madhan yahay ma jiro saas macanaha laakiin ka xoog badan baa laga hadlayaa ayib madhabka kaleete isagana ay culimmada qaarkood qabaan waxa weeye kulli harag kasta haddii la magdiyo daahir buu noqonaya xata alkalbu walkhinziir xataa doofaarka iyo eyga haddii la magdiyo haragoodu daahir buu noqonaya sidaana waxaa maray waxaa laga wariyaa alimaam abu yuusuf saaxibu abi xaniifa waana madhabka daahiriyada daawudun idaahiri waxaa rajaxay yani waxa weeye abu moxamed ibni xasmi waxaa u nusreeyey oo isaguna aad u xoojiyey alimaamu shawkani iyo amiiru sancaani iyo bacd lmutaahiriin oo waxay leeyihiin qolyahaasi deliishanayaan hargaha waxaan waxba looga soo reebayno oo dhammaantood ay la daahir noqonayaan u dooranay ra'yigaa waxa weeye cumuumka axaadiista xagee cumuumkaasi ku jira ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur harag kasta hadalkii nebigu waa kane ey iyo doofaar baa laga saaray meel saaraa la yidhi ayumaa ah, min alfaadi alcumuum waay halkaasay cuskadeen waxaa kalooy cuskadeen duhuuru kulli adiimin kulli adiimin hee dibaaquhu harag kasta daahirintiisu waa magdintiisa kullina waa min alfaadi alcumuum cinda aljamiic soo saas ma cumuumaadka nusuustu waxay faa'iidayn bay leeyihiin hargaha inaan waxba laga soo reebin ciddii takhsiisisana fa calayhi bidaliil dibaaqa iyo dakaadkoo laysku shabahayna takhsiis ma aha halkaasay qolyahaasi marayaan min xayu daliil haddii la yidhaahdo waa ra'yiga ugu xoog badan min xayu daliil ama min xayu alixtiyaat iyo taxadar haddii la yidhaahdo waa ra'yigii ibnu taymiya ay doorteenoo wixii uun hilibkiisa la cunaa markaa la dhihi labadaa ra'yi baana ugu daliil roon waxaa kaleeto daliilkoodu yacni waxa weeyaan ma xoog badnaa labada raayi baa u daliil roon labadoodana daliilahaan waxaa sii xoog badan kan cumuumkaa ah. min xayu daliil marka la yidhahdo w man saas weeyaan masaladaasi marka sidaas weeye istidlaalaadka iyo qaabka culimmadu ay u kala deliishadeenna waa sidaa mar walbana waa masale khilaafiya mar walbana khilaafkaa xooga badan ee weliba ku kaloon ka gaabsannay ayaa masalada ku jira waxaad ogaanaysaa xilligan hadda la joogo aad bay u adag tahay caalamkan maanta jira doofaar in aad haraggiisa iska ilaaliso ma fududa caalamka reer galbeedka ee dharku inooga yimaado ee muxuu ahay kabuhu inooga yimaadaan waxa u badanay ka sameeyaani waa doofaar haraggii waay soo ma boorsooyinka qaar baa harag doofaar ah boorsooyinka leedarka in badanoo ka mida waa doofaar haraggii kabaha leedarka ah in badanoo ka mida waa doofaar haraggii khaasatan kuwa yurub iyo reer iyo reer barigaba ka imaanaya kootiyada leedarka ah in badanoo ka mida waa doofaar soo ma balaayaa ka dhacday marka dadkii yurub tegay si looga lugbaxaba waa la waayay marka masaladu waa masale khilaafiya culimmada iyo ciddii ka niqaashaysaba dhankii kula xoog badnaata meesheeda waay laakiin masaladu ninkii muxuu ahaaye caalim ahoy la rajaxnaato hede dembi ma gelin soo ma ijtihaadkiisu meeshuu mariyey unbuu ummadda u sheegay waana masale culimmadii hore baa isku khilaafeen wey masaladu saas way marka su-aal baa la isweydiinayaa culimmadii horena isweydiiyeenoo haragga dad baa hadda ka ganacsada isagoon la magdinin baana laga ganacsadaa khaasatan waddamadan hadda aan joogno dadkan muxuu ahaayey muxuu ahaayey diinlaawayaashan diinta lahayn afrikaankan faraha badan ee diinta balan qabaaishan xoolihii way bakhtiistaan kadibna haraggiisii bay suuq keenaan dad muslimiinaa ka iibsada ayaguna way ka sii ganacsadaan oo way suuq geystaan haragganna lama magdinin soo ma inuu bakhti ahaana dee shaki kuma jiro ma laga ganacsan karaa ayagu intay uruuriyaan oo ka qaataan oo gaaladan sidaa uga qaataan bay suuq geeyaan oo markaasaa laga sii qaataayo warshado la geeyaa oo la magdiyaa ayib su-aashu waxay tahay marka intaan la magdinin ee weli uu nijaaso yahay ma la kala iibsan karaa su-aashu waa taa waa masale khilaafiya jumhuurtu waxay qabaan maya sababtu maxay tahay waxay leeyihiin shayga nijaasada beec ma galo alimaam ibnulqayim iyo culimo kaleoo ka horraysay waxay qabaan maya ee waa la iibin karaa waan la isticmaali karin laakiin waa la kala iibsan karaa sababtu maxay tahay waxay yidhaahdeen nijaasanimadkiisu waa shay zuulaya waxay la mid tahay bay dhaheen sidii mara nijaasowday oo iyadoo nijaasaa la kala iibsaday oo kale ma lama kala gadan karaad leedahay soo maa mara nijaasowday haddaad suuqa geysooo tidhaahdo dadka u sheegtodra war waa nijaase dee haddaad iska dhaqaysaan iga gata beecu ma asaxaya waa asaxaya ruuxii kaa gatayna wuu iska dhaq tanina waa la mid buuri sidaasi waxaa rajaxaya asheekh moxamed ibnu saalixin alcuthaymiin waana sida saxdaa ah. wey sida sawaabkaa waa la kala iibsan karaa laakiin markay noqoto hal la isticmaalo waa in la magdiyo waana markuu warshadda maro kadib bay noqonaysaa macnaha ayib wadal shaqaadaan masalada kale ee doodu ka jirtay aan soo tilmaanay ee ah haragga haddii uu la magdiyo uu daahir noqdo dahaaradiisu waxay noqonaysaa daahiran wa baatinan cinda aljumhuur saas waay waana sidaa saxda bimacnaa waxyaalaha qoyanna waa loo isticmaali karaa waxyaalaha engeganna waa loo isticmaali karaa sidaan xadiiskiiba soo marnay sawda baabu najaasati laxmi alxayawaan aladi laa yu'kalu laxmuhu ida dubix wuxuu baabu yahay nijaasati laxmi alxayawaan xayawaanka hilibkiisa nijaasadnimadkiisa aladii xayawaankaasoo laa yu'kalu aan la cunaynin laxmuhu hilibkiisa aan la cunin idaa goortii dubixa xayawaankaa la gowraco idaa dubiqa taxriimu idin baabeeyey mise nijaas a mid baa ka horreeya baabu taxriimi akli jildi اlmaytati wain dubiq wuxuu baab u yahay taxriimi akli jildi lmeyta bakhtiga haragiisa cunidiisa xaaraamnimadeeda wain dubiqa haba la magdiye eh ah. yani waxa weeyaan eh, bakhtiga haragiisa in la cuno inay xaaraam tahay xataa haddii la magdiyo waa masale marka dhawood ka soo hadlaynayo farqi baa wuxuu u dhaxeeyaa eh, muxuu ahaaye shaygani waa waa xalaal iyo waa nijaas waxaan dhihi lahaa eh, waa daahir iyo waa nijaas ama waa xalaal iyo waa waa xalaal iyo waa daahir ah, yani farqiga udhexeeya wuxuu yahay oo masaladan soo sharaxnayo haddii lagu yidhi haraggii haddii la magdiyo waa la isticmaali karaa macnaheedu ma aha waa la cuni karaa yacni cunidda inaysan bannaanayn weli baaqi waay lama cuni karo xataa haddii la magdiyo magdintu maxay faa'idaysay uun magdintu waxay faa'idaysay uun waxay bannaysay uun isticmaaliddii way daahirisay laakiin cuniddii ma bannayninoo lama cuni karo waay macanaa taxriimu akli jildi lmaytati bakhtiga haraggiisa cuniddiisa xaaraamnimadeedu baabu yahay wain dubiqa haba la magdiyo haraggaas jildigaasi haba la magdiye can ibni cabbaasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi maatad waxaa dhimatay shaatun neef adhi ah oo lisawdata binti zamcata u sugnaatay fa qaalad markaasay sawda waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow maatad waxaa dhimatay fulaanatu hebla tacnii waxay ka wada waay waxay ula jeedaa ashaata neefkii adhiga ahaa soo adhigu magacyo ma kale le iyo xooluhu hebla waa magaceedii wey macnaha ridii hebla ahayd way dhimatay cadday dhimatay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam falowlaa ahadtum maad qaadataan maskahaa yacni haraggeeda faqaaluu waxay idhahdeen ana'hudu miyaanu qaadanaynaa rasuul ilaahayo maska shaati neef adhya haragii oo qad maatad bakhtiday faqaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu faqaala wuxuu yidhi laha iyada rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ku yidhi innamaa qaala allaahu alla wuxuu uun yidhi tacaala korhay qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir sidaa unbuu alla yidhi buui qul waxaad tidhahdaa nebi allow laa ajidu heli maayo fii maa uuxiya wixii la ii waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday dhexdiisa ka heli maayo waxyiga aniga laigu soo dejiyey dhexdiisa kama helayo muxaraman shay la xarimay calaa طaacimin mid quudanaya laga xarimay shay laga xarimay ruuxii quudanayay waxyiga la ii waxyooda dhexdiisa ka heli maayo ilaa an yakuuna inuuba yahay mooye shaygaa la quudanayo maytatan bakhti inuu yahay mooye aw amase daman dhiig inuu yahay mooye masfuuxan oo la shubay dhiig dareerahayoo shubmaya inuu yahay mooye aw amase laxma khinziirin doofaar hilibkii inuu yahay mooye waxa aniga igu soo degaya waxyiga dhexdiisa shay ruux cuni raba laga xarimay waa uun saddexdaas waxaan saddexdaa aan ka heli maayo bakti iyo dhiig shumayo dareeraya kii fadhiyey yani neefka xoolihiisa isagoo ku jira neefka gudihi isagoo ku jira fadhiyey baa laga reebaya aa laga saaraya maanaa sida maalan beeryarta oo kale iyo beerka iyo keliyaha iyo waa dheeg dhiig fadhiya waa waa dhiig laakiin wuu fadhiya midka la diidaya waa midka ka soo baxaya neefka isagoo shumaya xataa haddaad doonto adigu fadhiisiid laanna taasi waa taxaayul siday gaaladu sameeyaanoo kale dhiigga xoolaha ka baxa dhulka kuma daato meelaa loo dhigaa weel baa loo dhigaa kadibna waxaa la geliyaa faranjiyeerka beer buu noqonayaa sidiisiiya ah. waa adkaanaya waa qallafayaa kadibna inta la goosgoostaa la karsanayaa beer la cunayo waa marka sheekhow dhiig fadhiyaan anigu cunahayaa baa dhihi markaa maya adaa fadhiisiiyey kaas maaha aw daman masfuuxan waa dhiigga markuu soo baxayaba shubmaya waa haddaad dib ka fadhiisiiso wuu shubmahayo saas maana ayib aw laxma khinziirin wa antum idinkuna buu nebigu sal lay slam qur-aankaas aayaddaas maxay sheegtay marka alla wuxuu yidhi intaa ayib wa antum idinkuna aayaddu marka maxay sheegtay baktiga lama isticmaali karo miyay tihi mise lama cuni karo lama cuni karo wuxuu nabigu aayadda u deliishanayaa alla wuxuu uun xarimay cunideeda dibuuna waatan uu dib ka caddayn doono wa antum idinkuna laa tatcamuunahu ma cunaysaan buu yidhi ah, an tadbaquuhu waa inaad magdisaan tantaficuu bihi si aad ugu intiacdaan ah, si aad ugu intifaacdaan waa inaadun magdisaan fa arsalad markaasay dirtay ilayha xaggeedii bay u dirtay neefkii baktiga ridii baktiga ama aigii baktiga neefkii aiga baktiga bay aggeeda u cidirtay fasalahad markaasay waa la keenay manaa fasalahad markaasay harag siibtay fasalahad way siibtay maskaha haraggeedii bay siibtay haraggay ka saartay ayib fadabaqathu markaasay magdisay haraggii faittakhadad waxay ka samaysatay minhu xaggiisa qirbatan sibraar xataa taharaqad ilaa ay googo'day cindanaa agtannada ay ku googo'day buui Ah, sibraarkii mudduu meesha yaalloo duugoobay oo kala gogo-ayo hagtana gurigu oli jira raa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey buu uhi saxiixin oo saxiixa a ah, sanadkaa uu ku sheegay mu'alifku inuu saxiix yahay saxiix mee waa daciif leanna waa min riwaayati yani ninka la yidhaahdo min riwaayati simak ibnu xarbin can cikrima wa riwaayatu simak can cikrima daciifa lilidiraab saas way macnaha marka dacfigaasaa ku jira ee sanad saxiixa maaha culimmada qaarkood waxay leeyihiin xadiidka waxaa loo helayaa shawaahid saasuuna ku xoogaysanaya laakiin shawaahidda waxa loo heli karee loo haya waxa weeye magdinta waa loo hayaa intifaacsigana waa loo hayaa inaynan cunideedu bannaanaynna innamaa xaruma akluha waa kaan soo marnay soo maha laakiin aayaddan iyo siyaaqan hadda sidan isugu rakiban sanadkiisa dacfi baa ku jira ciladuna waa taa aan soo tilmaannay manaa ayb maqsuudku xadiidka hadda sheekha uu ku keenay iyo tarjamada oo ah haragga haddii la magdiyo inaan la cuni karin taa iyadaa waa laysla ogoliyay leanna baktinimadii buu weli baaqi ku yahay shareecadu isticmaalkiisa unbay fasaxday oo magdintu daahirisay amaa cunidda maya ayb lama cuni karaya w waxaana ku cad xadiidkii ibni cabbaasen soo marnaye inamaa inamaa xaruma akluhaa cunideeda unbaa xaaraamhayd manaa shawkani wuxuu leeyahay wa hada mima laa aclamu fiihi khilaafan wax khilaafa kuma ogi yidhi masaladaa iyada inaan la cuni karin waa laysla ogolyaha bu le baabu maa jaa wuxuu yimid baab yahay fii naski tahiiri dibaaqi magdintu inay daahirinayso haragga arrintaa in la bedelay oo la nasakhay wixii ku yimid baabuu yahay naskiga waxa weeye xugum horoo jiray ku kale inuu ka daba yimaado oo kii dambe uu bedelo oo u rafciyo marka wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo axaadiistii ku soo aroortay magdintu inay haragga daahirin karto soo axaadiisteeda dambayna soo marin arrintaa in laga dambeeyo oo xadiis diidahaya ka dambeeyey wixii ku soo arooruu baabuya oo warkaan soo akhriyayna o dhan baa laga daba tegaya macana wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nebigu sax horay waa u fasaxay laakiin xadiis waxaa jira aakhirkii nolosha nebiga uu macnaha waxa weye ka ka soo fulay oo dhahaya haragoo dhan maba daahir noqdaba haddaad magdisaan marka naski weeye naskigiiba wixii ku arooray wey maa jaa wixii baabu yahay fii naski tahiiri dibaaqi magdinta daahirinteeda ay hargaha daahiriso arrinkaa isagaa bedelidiisiiya naskhintiisa wixii ku soo arooray buu baabu yahay can cabdillahi bni cukaymin aljuhani abu macmad ilkuufi qaala wuxuu idhi kataba wuu qoray ilaynaa xagganaga rasuululahi baa usoo qoray sala allahu calayhi waaalihi wasalam qabla wafaatihi intuusan dhimanin bishahrin bil dhimashadiisii ka hor bil ayuu nebigu noo soo qoray waa reerkiisa uu ka dhashay wa reerkiisa uu ka dhashay ayuu usoo qoray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib ninkaasi muxuu ahaaye waxaa loo badan yahay eh, oo culimmadu ay qabaan inuu ahaa eh, nebiga wuu soo gaadhay bay leeyihi nebiga wuu soo gaadhay isagoo nin weyna laakiin nebiga waxba kama maqlin qaarkood waxay leeyihiin uma suuroobin inuu nebiga arko salawaatu rabbi waslamu caleyh yani cabdullahi bn cukaymkaas laakiin isagoo reerkoodii iyo qabiilkoodii dhex jooga bay waraaqdani soo gaadhay sida uu rajaxayo ibnu xajar iyo hayrkiina waraaqda nebigu soo diray marka odayaasha lagu dul ahrinayo reerkooda ah isaguna wuu joogay kitaabkii nebigu marka dhegaysanaya kiibuu marka soo warinaya macnaa marna waxa weeyaan odayaashuu ka warin ayb wuxuu yidhi nebigaan noo soo qoray qabla wafaatii dhimashadiisa ka hor bishahrin bil anlaa tantaficuuha intifaacsanina min almaytati bakhtiga xaggiisa biihaabin harag walaa casabin iyo seedtoona ah, ah, seedda iyo seedna hakaga ka intifaacsanina muxuu ahaayey haragna haka intifaacsanina rawaa waxaa wariya xadiidka isaga alhamsatu shantii baa warisay walam yadkur ma sheegin minhum xaalu iyaga ka mid yahay almuddata muddada muuse sheegin hayru axmeda axmed mooye waa abi daawuuda iyo abu daawuud mooye axmed iyo abu daawuud mooye muddada intooda kale mayna sheegin waa muddada tee wa bishahrin shahrintaasi saddexda kalaa warisay laakiin axmed iyo abu daawud ma warin buu qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi hada kani xadiidun way xasanun oo xasan ah. kadalika waxaa taxsiiniya xadiidkaasi alimaam alxaazimi ibni xibbaanna waa saxiixiye iyo sheekh albaani dood dheer uu irwaaga ku galay oo xadiidka uu yani cilalkiisa iyo kaga hadlaybuu sheekhuna ku saxiixiyey ayb weli daara quطniyi waxaa u sugnaaday ana rasuula اllahi sal lay waslam kataba wuu qoray ilaa juhaynata reer juhayna wuxuu u qoray waa reerkuu cabdullahi bni cukaym ka dhashay wey aljuhani ilaa juhaynata qabiilka reer juhayna wuxuu u qoray innii anugu kuntu waxaan ahaa hadalkan u qoray innii anugu kuntu waxaan ahaa rakhastu mid idmay lakum idinka waxaan idiin idmay fii juluudi almaytati baktiga hargihiisaan idiin idmay hadda ka hor ee faidaa jaaa faidaa jaa'akum idaa goortii jaa'akum uu idiin yimaado kitaabii waraaqdaydan haadaa ee tan ah qoraalkaygani markuu idin soo gaadho falaa tantaficuu ha intifaacsanina min almaytati bakhtiga xaggiisa ama bakhtiga xaaluu ka mid yahay biihaabin harag walaa casabin iyo seetoona horay baan idinku idmaye laakiin markaad heshaan waraaqdayda iyo qoraalkayga harag iyo seetoona ha intifacsanina bakhtiga fogeeya qorigii iyo qiiqiisaba isla tuura riwaayada daara uu soo saaray ee sidaa dhahaysa ee tilmaamaysa ruksada hore sheegaysa nahyigana ka da nahyiguna ka dambeeyey waa daciif dacfi baa ku jira ayib alimaamu sheekh alalbani caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay daara qutni kama helin riwaayadani daara qutni kamaanan helin wey keyrkiina saasay leeyihin laakiin waxaa soo saaray buu leeyahay tabaraani fi lawsat sunanu daara qutnina waa laga waayey buu leeyahy dacfi baana sanadka ku jira lianna fudaalata bnu mufadalin masri ayaa ku jira oo abu xaatim uu daciifiy uhi lam yakun biahlin an yutaba an yuktaba can lcilm oo an yutaba an yaktuba alcilm nin cilmiga laga qoro ama cilmiga qoro ehel uma ahayn buuri marka ninkaasaa sanadka ku jira oo daciif ah saas daraaddeed bihada lafdi xadiidku daciif buu ku yahay walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday fii taariikhihi taariikhdiisa dhexda taariikhu lkabiir iyo sagiir labadaba uu leeyahy walilbukhaariyi waxaa u sugnaaday fii taariikhihi can cabdillaahi bni cukaym qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay buu yidhi mashyakhatun odayaal oo lana annaga noo sugnaaday oo min juhaynata reer juhayna reerka nagaa wey macnaha anna nebiya nebigu sal alla alay slam kataba inuu qoray ilayhim xaggooda wuxuu u soo qoray anlaa tantaficuu ha intifaacsanina min almaytati baktiga xaggiisa bishayin waxba ha ka intiacsanina xadiidka cabdulaahi ibnu cukaym waa xadiid sugan cala araajix waxaa lagu cileeyey laba ciladood cilada koobaadi waa idiraab sida uu sheegi doono cilada labaadna waa irsaal labada cilaba waa laga jawaabay oo xadiidku waa sugan yahay ayib xadiidku hadduu sugan yahay waxaa deliishanaya culimmada qabta haragga xataa haddii la magdiyo ma la isticmaali karo ama bakti hilibkiisu bannaanaan lahaa haddii la gawrici lahaa ha ka soo jeedo ama waxyaalaha aslanba aan hilibkooda la cuni karin ha ka soo jeedo harag oo dhan haddii la magdiyo magdintu ma ma daahirinaysa le a magdintu ma daahirinayso soomaynaan soo marin qolyo sidaa qabe a xadiiskani daliishanaya oo axaadiistii kale maxaad ka tidhaahdeen waxay yidhaahdeen xadiiskanaa ka dambeeyo wuu nasakhay oo sidanaa dambaysay kuwaa way horreeyeen inuu horreeyey kuwan kana dambeeyey kuwaasina horreeyeen xaggeed ka keenteen dee xadiiska waxaa ku yimid waraaqdan markuu nebigu u soo qorayo hee dhimashadiisii bil bayba ka horraysayba waxaa la yidhi oo loogu jawaabay naskhigaasi daliil ma leh leanna waxaa dhici karta idinka bil baad ka hadasheen iyo laba biloode waxaa dhici karta axaadiistan lafteeda markuu nebigu yidhi maalmuhu dhimanaya wax yar ka hor inay ahayd oy ka dambaysay kan saas daraaddeed bil iyo laba bilood iyo laysa daliilan cala naskhi waay wa hada huwa sawaab taariikhdani marba haddaynan maalintii nebigu dhimanayay xadiis kama dambaynin ama waxba kama dambaynin aan lahaynin haynin wakhtigaasay ahayd wakhtiguna waa gaabnaa inay inta muddadaa kadib xaadiistani timid baa dhici karaysa wabitaali naskhi maaha naskhigu sawaab maaha culimmada qaar ka mida ah waxay marayaan oo axaadiistan isku waafajinayaan muxuu ahaaye ariiqatu tarjiix oo waxay leeyiin cabdulaahi xadiidka cabdullaahi bnu xukaym xataa haddii sixadiisa wax loo raarraadiyo waxaa ka xoog badan axaadiista kale ee tilmaamaysa magdintu inay haragga daahiriso saas daraaddeed xadiidkani waaba daciif bay dheheen meel bay kaga soo hadheen meel bay ku tuureen sida fiicani waxa weeye xadiisku waa sugan yahay in la jamciyo xadiiskan iyo axaadiistii kale oo la raadiyo macno kanna loogu camalfali kuwanna loogu camalfali oo midna aan la tuurayn axaadiistan waana ariiqa la yidhaahdo usuuliyiinta iyo fuqahadii ay yidhaahdaan iyo weliba muxadisiintuba ariiqatljamci la yidhahdo see lagu jamcin karaa way bal horta sheekhaan dhegaysanna isaga hadalkiisa wa akaru ahli lcilmi buu yidhi sheekhu culimmada badankood waxay qabaan calaa ana adibaaqa magdintu mutahirun inuu yahay mid daahirinaya filjumlati duuduub ahaan si guud magdintu inay wax daahirinaysa culimmada badankood qabaan buuhi lisixati nusuusi bihi maxaa yeelay axaadiista iyo nusuustaa sidaa ku asaxda wa khabaru ibni cukaymin cabdullahi ibni cukaym xadiidkiisuna laa yuqaaribuhaa nusuustaa kale uma dhowaan karo fi sixati xagga sixada waalquwati iyo xagga awoodda liyansakhahaa si uu nasakho Ah, haddii la yidhaahdo awood ahaan yani ma ceshan karo axaadiistan kale si uu naskho laakiin waxoogaa yani waxa weye axaadiistu markay isnasakhayso ma aha inay isku awood tahay xadiis dambeeyey oo sugan laakiin inuu dambeeyey lahayo awood ahaan iyo xagga sixadana mid ka horreeya ka tabar yar wuu nasakhi karaa marba hadduu xasan yahay ama saxiix yahy soo ma marka naskhiga kuma xidhna dhankaa xadiidku hadduu sugnaado sax haddii aad tidhaahdo way ka xoog badanto xadiista kalea ka xoog badan naskhi uma baahnee liyansakhaha uma baahne markaa waxa weeyaan axaadiista kalea ka xoog badan wabitaali way ka raajaxsanta halkaasay marka mari qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay axmed ibnu xasan baan maqlay yaquulu isagoo le kaana wuxuu aha axmed ibnu xambal yadhabu mid taga ilaa hada alxadiidi xadiidkan uu ku tegi jiray lamaa dukira lahu markii loo sheegay Ah, ama lima dukira waxa lagu sheegay dartii fiihi xadiidka dhexdiisa oo ah qabla wafaatihi bishahrayn ah. xadiiskan soo sheegnay ma shahri waa mise shahrayn ya shahri soo maahayn idiraabka xadiidka ku jira waxaa ka mid a idiraab matni ah iyo mid sanadka ah idiraabka sanadka ah mar wuxuu leeyahay can cabdillaahi bni cukayma can الnabiy marna wuxuu leeyahay can ashyaakhin min juhayma sanadka marka waxaa ku jira idiraab matnigana iqdiraab baa ku jiro bishahrin aw bishahrayn marka labada iqdiraabba waa laga jawab waxaa la yidhi duruqda ay ku soo arooreen ma sinna way kala xoog badan yihin shahriga iyo shahraynka waxaa xoog badan shahraynkaa xoog badan shahrigu waa shaad soo ma waa shaad waxaa maxfuud ah oo xoog badan shahrayn ayib sidaa daraaddeed sheekhu wuxu uhi kaana axmed ibnu xambal wuxuu yadhabu mid taga ilaa hada alxadiidi xadiidkan uu ku tegi jiray limaa dukira waxa lagu sheegay dhexdiisa oo ah qabla wafaatihi bishahrayn baa lagu sheegay sidaas daraaddeed wuxuu qabay imaam axmed xadiidkani wuu ka dambeeyey axaadiista kale wuuna nasakhay wa kaana wuxuu ahaa imaam axmed yaquulu mid yidhaahda haada kani aakhiru amri rasuuli illaah rasuul alla amarkiisa kii ugu dambeeyey wey sala allahu calayhi waaalihi wasalam amarkii ahaa magdiya amarkanaa ka dambeeyey ka dambaan qaadanaynaa buu dhihi jiray uma markaa kadibna taraka wuu ka tegey buuhi axmedu axmed haada alxadiida xadiidkan wuu ka tegey buuhi markaa kadib ayuu haddana xadiiskan isaga tegey buuhi imamed oo xaggee buu aaday axaadiistii kale ee lahayd magdintu way daahirinaysaa arag kaasuu haddana ku noqday xadiistaasuu dib ugu laabtay ayib muxuu uga tegey xadiidkan waay lama darabuu markay isbaraanbareen ruwaaddu fiihi fii isnaadii sanadkiisa markay isku baraanbareen sanadkiisa markay isku khilaafeen oo ninba si yidhi buu imaamu axmed isaga tegey oo wuxuu yidhi xadiidka mundaribkaa soo nooc min anwaaci daciif ma haddii xadiisku duruq badan ku soo arooro duruqiina la kala xoojin kari waayo la kala rajixi kari waayo oy sinmaan xagga awoodda waa xadiiska mundaribka la yidhahda wey waa nooc min anwaaci daciif saas wey macana marka wuxuu idhi lama darabuu markay isbaraambareen ruwaadu fii isnaadii sanadkiisa markay isku khilaafeen ayuu imaam axmed isaga tegey xayu meesha rawaahu ay wariyeen bacduhum qaarkood waxay wariyeen qaar ruwaadda ka mid a ah xadiiska wariyey faqaala wuxuu yidhi can cabdillaahi bni cukaym can ashyaakh min juhayma odayaal ree juhayna min juhayna odayaal ree juhayna buu ka warinaya qaarna maxay yidhaahdeen qaarka kalena de waxay yidhahdeen tii inoo soo hormartay oo ah can cabdillaahi bni cukaym can rasuulilah aw can nabiy sal lay slam yani ruwaadda qaarna waxay ka dhigeen cabdullahi bni cukaym laftiisu inuu nebiga toos uga warinayo ruwaadda qaarna maxay ka dhigeen inuu ka warinayo odayaal reerkooda ah kuwaasina ay kitaabkii nebiga ay heleen soo ma marka waa iskhilaaf maadaama iskhilaafkaasi xadiidka ku yimid dacfi buu kutusi buuhi wuu isaga tegey sidaasuu imam axmed sameeyey buu leh laakiin waxaynu nidhi idiraabkaas waa laga xoog badanyay midka matniga ah iyo midka sanadka labaduba waa laga jawaabay xadiisku marka waa sugan yahay xadiidkaasi marka maxay kaga jawaabeen qolyihii yidhi wuu muxuu ahaayey magdintu way anfacaysaa haragga maxay kaga jawaabeen jawaabta u fiicani waxa waaye in la yidhaahdo sida nadr ibnu shumayl ninkii luqawigaha muxadidkaa uu sheegay in la yidhaahdo haragga xadiisku muxuu yidhi xadiidku wuxuu yidhi laa tantaficu min almaytati biihaabin ihaab maxaa la yidhahdaa marka nadr ibnu shumayl wuxuu leeyahay ihaab waxaa la yidhaahdaa markaan la magdinin markii la magdiyo waxaa la yidhahdaa shanni iyo qir baa la yidhahdaa buuhi laakiin haddaan la magdinin baa luqadda carabiga waxaa la yidhaahdaa ihaab maxaa soo baxaya marka waxaa soo baxaya xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay haragga aan la magdinin soo ma axaadiistaa kalena maxay ku saabsan tahay haragga la magdiyey saas dara ismaba haysataba soo ma axaadiista ha la magdiye haraggoo ku daahiriyana meel bay martay xadiiskanina wuxuu leeyahay haragga aan la magdinin ha intifaacsanina ma khilaaf baa marka ka dhexeeya sidaas in laysku waafajiyo waa sida bacdulmuxaqiqiin ay marayaan baabkan aan ku darno waa baab iska fududa baabu najaasati laxmi alxayawaan xayawaanka hilibkiisa nijaasa nimadkiisu baab yahay alladii xayawaankaasoo laa yu'kalu aan la cunaynin laxmuu hilibkiisa idaa dubixa markii la gowraco xayawaankaan hilibkooda la cunin ee xaaraanta hilibkoodu yahay haddii la gowraco hilibkoodu nijaaso waay doofaar baad waxaan ujeeda waxaad soo qabatay dameer markaasaad gowracday hilibkiisu ma buu noqonaya maya waa nijaaso ama dawacaad soo qabatay ama libaax markaasaad gowracday hilibkiisu waa nijaasa gawracu ma daahirinayo macnuhu waa saas man can salamata bni akwacin qaala wuxuu uhi lamaa amsaa markuu galabaystay alyawma maalinkii alladii kaasoo futixad la furay calayhim korkooda fiihi dhexdiisa maalinka khaybaru khaybar la furay maalinkii markuu galabaystay ma lamaa amsa alyawmu maalinkii markuu galabaystay oo gelinkii dambe la gaadhay masaaga waxa la yidhahdaa wixii taqriiban ilaa habeenkii bay gelaysa fiihi dhexdiisa khaybaru khaybar la furtay galabnimadeeda maalinkaa galabnimadeeda marka la gaadhay ayay awqadu saxaabadii waxay hursadeen niiraanan dababyaal kaiiratan oo fara badan ilan ciidankii baa meesha degane xaggaa dab ka huraya xaggaa dab ka horaya dab fara badan baa dhinacyaha ka huray fa qaala markaasaa wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi maa haadihi naar buui war dabkani muxuu ah dabkan la shitay ee dadku shiteen ee faraha badan muxuu ah calaa ayi shayin shaygee korkiisabaa tuuqiduuna ku hursanaysaan maxaad dabka ku hursanaysaan oo idiin saaran ood ku karsanaysaan qaaluu waxay idhahdeen calaa laxmin hilib korkii baanu ku karsanaynaa oon ku hursanaynaa qaala wuxuu idhi calaa ayi laxmin hilibkee ilan waa lays ogyahay magaadiidkii la watay baad qalateen mise wax kalaad qalateen maxay tahay hilibkaad karsanaysaan waa noocee qaaluu waxay idhahdeen calaa laxmi alxumuri dameero hilibkood korkooda alinsiyati ee yacni dadka la nool insiyada waxa wey waa dameeraha dadka la noolee la dhaqdo waa ahliyana waa la yidhaahdaa waxaa laga ixtiraasayaa alxumru alwaxshiya dameeraha oo duur jirka ah oo innaga aan idhaahno dameer farowga a ah, marka xumru linsiya ama ahliya waa dameeraha la dhaqday ee dadku dhaqdaan way maanaha dameeraha hilibkoodii baanu karsanaynaa bay dhehen fa nebigu wuxu uhi sl lay slam ahriiquuha wardaadiya waksiruuha weelashana jajabiya ah, waxa meesha idiin karsamahayana daadiyo quba weliba weelashana jajabiya meesha waxba ha dhaqina fa qaala markaasa wuxu uhi rajulu nin baa wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow aw amase nuhriiquhaa mise waanuun daadinaa wanaqsiluhaa weelashana waan dhaqannaa ah, meeshii weelasha aan iska jajabin lahay weelasha ma iska dhaqannaa oo ma daysannaa fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam aw amase daaka ama kaas yala a aw daaka markii hore waxaa loogu talagalay qori iyo qiiqiiba waa la isla tuuraaye zajri adag in lagu dhufto wade maanta kadib miyaa loo noqo haddiiba weelashii laiska jajabi laakiin markay codsadeen rasuulilah weelasha ha nooloo reebo reebtale qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam aqsiluuhu ama iqsiluuhu dhaqa wa anasin qaala wuxu uhi asabnaa waxaan asiibnay waxaan helay wey min min laxmi lxumuri dameeraha hilibkoodaan wax ka helay buui yacni wuxuu ka wadaa yowma khaybara maalintii khaybar la furtay fanaadaa markaasaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga midkii yani yani xaggiisa ka dhawaaqay mid nebigu soo diray oo dhawaaqaya ayaa dhawaaqay oo dadkii hadalka yani dhawaaqa maqashiinaya wuxuu yidhi ina allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum war waxay idinka reebayaan can luxuumi alxumuri dameeraha hilibkooda idinka reebayaan maxaa yeele fa innahaa iyadu rijsun waa qurun ow amase najasun waa nijaas muttafaqun calayhi waa laisla goliyay isla xadiidkii hore macnuhu faa'iideeyey buu faa'iideynaya waxaa kaloo inoo faa'iideeyey yacni waxa weeyaan dameeruhu hilibkoodu inaan la cuni karin waana ijmac saas way macanaha waa madhabu jamaahiiri saxaaba bacd alculamaa baa khilaaf aan tabar lahayn laga sheegaa laakiin waxa weeyaan wuu inqiraaday hilibkooda lama cuni karo maxaa yeelay waa bakti ayib hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslama ala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi waslem